بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة مطلق الأمر أمر كمطلقه لا يتناول ما كينسده أو ما قاته المكروه شيء مكروه fil asaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan falaa tasixu ma asaxayso asalaatu salaadi ma asaxayso fil awqaati waqtiyada dhexdooda almakruuhati makruuha ah ee la karaahiyeystay walow karaahata tansiihin karaahatu tansiihba ha ahaato fil asaxi qowlka asaxa ah fa in kaana lahu hadduu u ahaaday jihataani laba jiho hadduu u ahaaday oo laa lusuuma wax laasimidihi baynahumaa dhexdooda ayna ahayn tanaawalahu wuu qaadan qadcan go'naanba fii nahyi tanziih nahyiga nahyu tanziiha la yidhaah wa calal asaxi qowlka asaxa ah ayuu qaadan fi taxriimi nahyu taxriimka dhexdiisa fal asaxu waxa asaxa haddaba sixatu salaati salaadu inay saxiix noqonayso fii maqsuubin meel la dhacay dhexdeeda lagu tukanayo wa annahu baa asaxa wal asaxu waxa weeye annahu laa yusaabu inaan la sawaabinaynin oon ajri ka helayn salaadaa meesha la dhacay uu ku tukaday wa anna alkhaarija kaka soo baxaya min maqsuubin wax la dhacay kaka soo baxayaa taa'iban isagoo taa'ib oo tawba keeni oo tawbo keenaya aatin wuxuu la imanayaa ninkaasi biwaajibin waajib wa anna saaqida ka ku duldhaca calaa naxwi jariixin mid dhaawaca iyo wax lamida ka ku duldhaca oo yaqtuluhu uu dilayo hadduu sii dil joogo ow amase kuf ahu isaga mid u dheegma ayuu dilayaa yastamiru joogtuu iska ahaani oo kaa uu ku dul jiifo buu iskaga dul jiifi kaasi ha dhintee waynu arki doonaa insha allah waxaa jira masaa'ilka dhowr dhowr masalo ayaynu soo qaadanaynaa mas'alada koobaad aan doonayno inaan ka hadalno waxa weeye haddii shay afraaddiisa ama jus-iyaadkiisu ay tiro badan yihiin shareecada xaggeeda amar uu kaga soo arooro shay afraaddiisa iyo jus-iyaadkiisu ay fara badan yihiin ayaa shareecada xaggeega amar ayuu ka soo amar baa ka soo arooray oo shareecadii baa ina amartay masalan salaada oo kale ka soo qaad salaada sunnaha mutlaqa ah ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam siyaabaha qaarkood فأعني بكثرة سجود وسحابك كلها سحابك كلها رسولك وحن شعلها إن جنتك وقل رفيقه ورسولك كعلين ليولها وحكلمي ويديسانيسا taasaan ku weydiisanaya markuu yihi rasuulku wuxuu ku yidhi faacinnii bikarati sujuud haddaba kasratu sujuudka iigu kaalmee buu yihi oo badi sujuudda sujuudda badi sujuudda oo la badiyaa waxay keensataabaa la yidhaahdaa in rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagula saaxiibo jannada haddaba waxaan uga jeednaa sujuuddaa badan een xadiidka ka qaadanayno iyo salaadahaa iska badan ee mutlaqa ah ee qofku uu tukanayo afraaddooda waxa soo gelaya kuwa manhiya oo shareecadu ay nahiday oo marka mutlaqu salaad laynoo ammaano ama salaada layna yidhaha waa shay qiimo badan salaadu sideedaba salaadii waxaa ku jira qaar la diiday oo siyaabo kale loo diiday haddaba salaada ta manhiga iyo afraadda iyo jus-iyaadka manhiga ah dalab amarkii hore ma keensanayaa mise ma keensanayo su-aasha ayaa laysku qabtay xanafiyada waxaa loo nisbeeyey inay yidhaahdeen nacam salaada ta la diiday ee manhiga ah iyo ta aan la diidinba amarka layna yidhi faacinii bikasrati sujuud oo kale sujuudaha la badinayo oo dee waa min tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkuli eh oo salaad looga jeedo salaaduna ma aha salaad waajibe ta waajibkaasi marka horaa lagugu leeyahay waa salaad iska sunno a weeye haddaba sunnaha la badinayo ee faacinii bikasrati sujuud aynu ka qaadanayno xanafiyadu waxay leeyihiin xataa tii manhiga ahayd ayaa iska soo gelaya iyo waktiyadii manhiga ahaabaa soo gelaya masalan salaada subax oo kale marka salaada la tukado ilaa intay cadceedu ka soo baxaysa manhi buu ahaa waktigaa salaad mutlaqa in la tukado oon sabab mutaqadima iyo aan midnaba lahayn in la tukadaa waa manhi bay ahayd shareecadu way inoo diiday in cadceedu markay soo baxdo xataa tartafica qadra rumxin intaa in laga tukadaana iyaduna manhi bay ahayd cadceedu markay bartamaha cirka ku beegan tahay ilaahay ay u laalaasanto ay usii dhacayso iyadana manhi bay ahayd casarka marka la tukado ilaa intay ka dhacayso manhi bay ahayd cadceeddu markay sii dhacayso ilaa ay wada dhacdo iyaduna manhi bay ahayd oo dee diintu way inoo diiday oo axaadiis gaaro salaadaha shanta aba shantaa jeerba in salaada la tukado diintu way inoo diiday oo xadiidka riwaayadii muslimka ayaynu ka qaadanaynaa cuqbata bnu caamir aljuhani radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه ثلاث ساعات kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yanhaanaa an nusalliya fiihinna saddex saacadood buu rasuulku noo diidi jiray inaannu tukanno ow an nuqbira fiihinna mowtaana ama dadka yaga dhintayba inaannu aasno saddex saacadood baa naloo diidi jiray xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafica markay cadceeddu soo baxayso ilaayay kor noqoto qadra rumxintii waxiina yaquumu qaa'imu dhahiira iyo qaa'imu dhahiirada cadceeddu markay bartamahan ku taagan tahay xataa tamiila shamsu ilaa ay cadceeddu leexato oo dhicidda ay u leexato waxiina tadiifu shamsu lilguruub ama waxiina tadayafu shamsu lilguruub ama waxiina tatadayafu shamsu lilguruub saddexda dabdiba way jiraan in tadiifu la yidhaha sida aahaaru lmacaanigo kale uu ku dabdimayo iyo in tadayafu la sida kutubtan kale ay u badan tahay iyo in tatadayafu la sida muslimka oo kale waxiina tatadayafu shamsu lilguruub cadceeddu markay u laalaadsanto ama ay u iilato dhicidda xataa taqruba ilaa intay ka dhacayso saddexdaa saacadoodba waana loo diidey inaanu meydka aasna salaadaha mudlaqa ana aanu tukanno sidaa ayuu cuqbata bnu caamir leeyahay xadiidkaa muslimka ku qoran haddaba maadaamoo salaado la diiday ay jiraan wakhtiyadee la diidayo in la tukado si guudna salaadaha laysku amray oo cibaado ay yihiin ilaahay loogu dhowaado amarkaa haddaba salaadaha layna amrayaa ee mudlaqa ihi ma keenayaa oo ma soo hoosgelayaan afraaddiisa kuwii manhiga ahaayee la diiday xanafiyadu nacan bay yidhaahdeen way soo hoosgelayaan a'imada kalena waxay yidhaahdeen war aynu salaadda saddex u kala qaadno salaaddaa mudlaqa ah inay salaaddu jiha qura leedahay jiha qura inay leedahay iyo inay salaadu laba jiho oo islaazimo ay leedahay iyo inay salaadu laba jiho oon islaazimin ay leedahay saddexdaasaa loo kala qaadayaa haddii salaadu jiho qura ay leedahay ama salaadu laba jiho oo islaazimo ay leedahay labadaa jeer ma keenayo mutlaqul amarkii oo afraaddiisii layna amray ka mid ma noqonayaan salaadaha manhigiihi labadaa jeer amarkii ma keensanayo oo marka horeba kuwa layna amrayaa waa kuwa aan nahyiga soo gelaynin een laynaga nahiyeynin hadday jiho qura leedahay iyo hadday laba jiho oo islaazimo ay leedahay nahyiga aynu ka dhigno nahyigii aynu odhan jiray karaahatu tanziiha waa qowlka asaxa ah qacan baan leehay qacan nahyiga aynu nidhaahno waa nahyigii aynu ku tilmaamayna karaahiyadiisa karaahiyatu tanziih ama si aynu ku tilmaanaba kii aynu odhan jirnay karaahiyadiisa karaahiyatu taxriim haddaba karaahiyatu tanziih hadduu yahay oo nahyigaasi litanziih uu noqdo qadcan weeyaan a'immada kale inay diideen inuu soo gelayo karaahiyatu tanziihu maba keenayo afraadaasi oo waxaa la ma ma noqonayaan haddii karaahiyada karaahiyatu taxriim aynu ka dhignana waa cala alasax qowlka asaxa ah khilaaf kalea kusii jire ma keenayaan wuxuu yihi mas'aladaa isagoo ka hadlaya muطlaqul amri amarka muطlaqa ah ee layna amro eendee qeydnayn laa yatanaawalu amarkaasi ma keensado oo ma keenayo almakruuha shay makruuha ma keenayo oo waxaa ka dhalanaya shareecadii oo iska hor imanaysa oo shay qura salaad qura oo lagu yidhaha marna waa makruuh oo diintu ma ogola marna waa ma'muur oo diinta ina amartay dee diinteennu iskama hor timaado diinteennu iskama hor timaadee waxa weeye shayga sharciga ah ee ilaahay sharciga inooga dhigay waa wax la yaqaan haddii uu yahay wax la ogol yahay iyo haddii uu yahay waxaan la ogolaynba makruuhu wax la ogol yahay ma aha walow yaan lagu ciqaabin be e, sidaynu ognay ma'muurkuna oo wax la ogol yahay oo ma'duun oo laguu idmay ood ilaahay ugu dhowaanaysid weeye kolkaas shay qurihii haddaba noqon maayo ku ilaahay aan loogu dhowaanayn oo makruuha iyo mid ilaahay loogu dhowaado oo ma'muur ah mar qura shaygii ma wada noqonayo mudlaqulamri amarka mudlaqa ihi laa yatanaawalu ma keensanayo almakruuha shayga makruuha ee la karaahiyeysto fil asaxi qowlka asaxa ah haddaba aynu eegna inay salaadu ansaxayso iyo inayna ansaxaynin falaa tasixu ma ansaxayso asalaatu salaadu ma ansaxayso fil awqaati wakhtiyada almakruuhati ee makruuha ah walow karaahata tanziihin karaahatu tansiihba aynu nidhaahno fil asaxi qowlka asaxa ahe wuxuu ku yidhi sheekhu awqaadda salaada makruuha laga dhigay waa awqaaddii aan ka hadlaynay ee shanta ahayd awqaaddaa sunno mutlaqa oo la tukadaa ma ansaxayo walow karaahiyada ba aan ka dhignae waa qowlka asaxa ah karaahiyaduna waa li taxriim oo waxaynu ku garannay xadiidkii muslimka inoogu qornaa ee aan hadda akhriyaynay xadiiskii baaba inoo tilmaamaya in rasuulku nehiyey sala allahu calayh wasalam haddaba salaada xilligaa la tukado waktiyadaa ee mulaqa ahi ansixi mayso xaggeen ku garanay falaa tasixu buu yidhi oo fadaasi waa litafriic falaa tasixu fadaasi waa litafriic waxay ka farcantay oo hadalkan inayna ansaxayn laga gartay kol haddii ayna ma'muur ahayn oo mutlaqul amarku uuna keensanaynin dee ansixi mayso oo halkaasoo xukunka ka farcamaya oo sideebayna u asaxay waxaynu soo nidhi amarku ma keensanayo oo ma'muur ma aha oo samaynteedu sharciba ma aha kolkaas sixada maxaan kusoo baranay xaggeennii hore shaygu markuu saxiix noqonayo waxaynu soo nidhi asixatu hee muwaafaqatu dilwajhayni asharca shay laba weji ama laba qaabu dhici kara oo sharciga waafaqa ayaa horta sixa la yidhaahdaa baynu nidhi shay laba siyood u dhici kara oo sharciga waafaqa ayaa sixo la odhanaya ama aynu ku tilmaamaynaa inuu saxiix yahay kol hadday sidaa tahay shay laba weji oo sharciga waafaqa aynu ku tilmaamayno sharciga markuu waafaqo sixo dee salaadani xilliga la karaahiyaystay amarkiiba ma keenin ina amraye inaan tukanaa karaahiyaduna toos bay u taabatay dee sharcigii ma waafaqsana oo shay makruuh ah sharciga wax waafaqsan ma aha haddaba kol haddii ayna sharciga waafaqsanayn muwaafaqatu dilwajayni asharca ansixada ku ogeyn salaadaasi saxiix ma aha waxay ka farcantay amarka ayaan qaadanaynin oon marka horeba amarka ayna ku hoos jirin hadday amarkaa ku hoos jiri lahayd waxaa la odhan lahaa waa layna amrayo waa saxiix oo amarkii sharcigay waafaqsan tahay maadaamay ma'muur tahay hadda waxaynu leenahay amarkuna ma keenayo kol hadduu amarkii keeni waayey nahyiguna uu keensaday oo manhiba ay tahay dee ma waafaqsana si sharciga waafaqsan uma dhicin waad aragtaa oo sharcigu makruuh buu ka dhig adna waad la timidba falaa tasixu ma asaxayso asalaatu salaadu ma asaxayso fi lawqaati waktiyada dhexdooda ma asaxayso waktiyadii almakruuhati makruuha ahayd walow kaanat ilkaraahatu karaahadu haba ahaato karaahata tanziihin karaahatu tanziih fil asaxi qowlka asaxa ah halkaa karaahatadaad kordhig baa fiicnaa matniguna uu kordhigaya sharaxay kitaabkayganina uu godaya walow karaahatu tanziihin buu leeyahay maxamed ibnu maalik waxaa inoo iman doonta wayaxdifuunahaa wayubquuna alkhabar wabacda in walow kaiiran dashtahar waa lowdii waa walow khaataman min xadiidintii rasuulka sala allahu alayh wasalam kolow walow karaahata tanziihin fi lasaxi walow kaanat ilkaraahatu karaahata tanziihin markaa karaahatu tanziihba ha ahaata karaahiyadu fain kaana hadduu u ahaado lahu shaygan hadduu u ahaado waa shaygan makruuha ah ee la karaahiyeystay jihataani laba jiho hadday u ahaadaan maxaa inaga baxay fa in kaana lahu jihataan maxaa inaga baxay haddii jiha waaxida uu leeyahay baa halkaa kolkaa kaa baxday fa in kaana lahu hadduu u ahaado jihataani laba jiho hadday u ahaadaan oo laa luzuuma luzuum baynahumaa dhexdooda una ahayn laba jiho oon islaazimi karayn haddii ay u ahaadaan laa luzuuma baynahumaa maxaa inaga baxday labadii islaazimayey baa inaga baxday sida bacda subax iyo salaad mutlaqa dee bacda bacda subax marka aad tidhaa waan tukanayaa ee shardi bacda subax na tuko salaaduna mutlaq ha ahaato ha kala baxaan haddaba ma kala bixi karayaan dee way bacda subax iyo salaad mutlaqi waa way haystaanuun haddii bacda subaxba aad qaadato ood bacda waktigaa un aad qaadato ma kala baxayaan laakiin haddaan guri aan soo dhacay iyo salaad way kala bixi karaanoo waxaa dhici karta gurigan aan soo dhacay inaan shuqliyo oon hurdaba ku shuqliyo ama cuntaba aan kaala idhaa dad qadaan maanta idiin sameeyey gurigii baa la camiraya guriga ma salaad baa lagu camiray mise cuntaa lagu camiray haddaba bacda subaxan markaa salaad ku camir ad is leedahay salaadan iyo bacda subaxani waa inay islaazimaan uma kala baxayaan oran maysi salaadii mulaqa ahayd halkaasaan la tegayaa qabla duur baan la tegayaa ama waxaan la tegayaa habeenkii kadibna bacda subax maxaad ku camiri haddaba ila waxa lagu leeay salaad in lagu camiruun baa laga hadlayaa wax kale lagama hadlayo laakiin cuntaan ku camiri haddaad tidha yaa kuu diidanaa marka horeba cuntada waxaa lagu leeyahay laakiin guriga lasoo dhacay laba jihuu leeyahay oo marka la eego salaada guriga lasoo dhacay laba jihay leedahay dhinaca salaadnimada marka aad eegto dee waa shay lagu amray dhinaca dhicida guriga marka lagu amrana dee waa shay lagaa lagaa xarimay oo xaaraan ah haddana isma laazimaano salaada masaajidkaad la tegi kartaa gurigana sidiisaad furaha u qaadanaysa ayo dee carruur baabaad geysanaysaa oo gurigii caruur baad ku camiratay salaadiina meela isma laazimayaan markaa haddii shaygu laba jiha uu leeyahay labadaa jihana ayna islaazimaynin shaygaa labada jihale mutlaqul amarkii wuu keensanaya oo wax ma'muura buu noqonaya salaada mutlaqa ah ee guriga lasoo dhacay lagu tukanayo sideeda waa ma'muur waa salaad guri lasoo dhacay lagu tukanayo laakiin salaada la tukanayo bacda subax la tukanaya sideeda ma'muur ma aha waayo labadaasina way islaazimay labadana de isma laazimayaan fa in kaana hadduu u ahaado lahu shayga makruuha ah hadduu u ahaado jihataani laba jiho hadday u ahaadaan oo laa luzuuma wax islaasimidihi baynahumaa dhexdooda ayna ahayn tanaawalahu waxa keensanaya amarkii ayaa keensanaya makruuha qaطcan go'naanba amarkii waa ma'muur bay noqonaysaa fii nahyi tanziih nahyiga nahyu tanziiha ah amarkii wuu keensanayaa oo ma'muur bay noqonaysaa nahyigu markuu tanziih yahay وعلى الأصح قولك أصح مأمور بينقا في التحريم نهيك نهي تحريمك أنا وحوي قطعا أو إيضنا وأن أصح أو وحوي مأمور وي ومثلا هذا بقولي لصور عي أيا صلاة مطلقة كتكتي حق صلاة مركا لأيغو ومأمور حق العدة مركا لأيغنا تقولي إلا دعوام حي تقولي مكروه حرام وي ومحرم شيء محرم وقوفك كعي وي culimada qaar baa yidhi calal asax halku ina leeyahay nahyiga taxriimka ma'muur ma noqonayo inagoo jihatu taxriimka eegeynaa jihatu taxriimkaynu eegaynaayo kol haddii jihatu taxriimkii aan eegayno suurtagal ma aha bay yidhaahdeen inuu nahyigaasi taxriim noqdo in amarkaasi uu keeno oo ma'muur uu noqdo maxaa ka farcamaya haddaba xukunkan eege waxaanaynu nidhi kow shaygii laba jihuu yeeshay ismana laazimaan mulaquamarkii wuu keenayaa baynu nidhi oo ma'muuraadkii bay ku jiraysaa haddii nahyigu tanziih yahay waa qacan oo waa arrin la ogolyahy oo laysku waafaqsan yahay inuu noqonayo ma'muur hadduu nahyigu taxriim yahayna waa sida asaxa ah kol hadday ma'muur noqotay salaada lagu tukadaa ma ansaxaysaa mise ma ansaxaysaa haddaba guri lasoo dhacay ilan amarkiibaa keensaday baynu nidhi guri lasoo dhacay salaada aad ku tukato ama ha ahaato salaadii mutlaqa ahayd ama ha ahaato salaadii aan mutlaqa ahayn ee waajibka ahayd ha salaa guri lasoo dhacay hadde guryaha sida loo dhacaa way badan tahay si aada u badan baa guryaha loo dhacaayo berigii daydayga oo kale waxa weeye waaba la fatwoodayba wixii dhulana qaata wixii maxaan ku dhaha dhisana dadka u daaya dad baaba saa lai sheegay inay fatwoodeen qaarkood war waa khatar waxa weeye baloor haddaad dhacdo ood qabsato aan xaqaagii ahayn waxaan xaqaagii ahayn haddaad qabsato dee aduu ma lihid gurigaad ka dhisateed halkaa ka dhisataana waa guri maxaanku idhaahdaa seeskiisii xaaraan yahay oo waxa weeyaan haddaad ku tafi ku dhalato aad ku dhasho oo tafiir iyo taran aad ku yeelato ama aad ku cibaadaysato ama aad shuqlisood sidiisa u hayso waa meel xaaraan ah ood xoog ku haysato uunbay noqonaysaa ama baloodhadan de aynu ognahay ummaddii lagu imtixaanay soomaalida geelu halkuu ku jiray buu baloodhkii hadda u galaye kuwan laysku haysta ee maxaanku idhaahdaa dee ninba ninbuu ka aftahansan yahay e ama ha ahaato awood maxkamadeed ha laysku sheegto ama mid dhaqaale ha laysku sheegto ama mid reereed ha laysku sheegto ama mid aftahanimo ha laysku sheegta e waxaan laysku wada toostoosinayo toosinayo haddii intaasoo balood lagu xukumo ood og tahay inaadan adigu lahayn salaadda aad ku tukanaysaa maxay noqonaysaa salaaddu tii waajibkaba aynu ka soo qaadnay inay tahay salaaddii waajibka ahaydba inay tahay salaaddu aynu ka soo qaadnay salaadaasi maxay noqon shuqlinta aad shuqlinaysaase inay xaaraan tahayse uma ogin oo rabbi uu ku cadaabayo salaaddu waa ma'muur baynu nidhi shuqlinta meesha la shuqliyaana ama salaad ku shuqli ama wax kale ku shuqliyo waa xaaraan labadaa qodob waan isla kol hadday salaaddu ma'muur tahay dee waa saxiix saxiix bay noqonaysaa ilan salaaddii ma'muurkii bay gashaye wuxuna ah muwaafaqatu dilwajayni asharca kolka waxa weeye salaad ahaantan ma'muur bay u tahay tukaa lagu yidho adna waa tukatay kolkaa halkan aad ku tukatay iyo marka la eegayo waa kayfiyooyin kaleo dhinac kale xaaraantu ka jirtaa dhinac kale ayay xaaraantu ka jirtaa nin tuugihii hadduu masaajid soo galuu kaba ka kabakaxado masaajidda maa loo diidi oo masaajidka in la galaa dembi miyay noqon mise waxa loo diidi war inaad masaajidka kashood ku tukataa waa cibaada iska tugo maxayna ka daah xaaraantan kale yaro dhex wadana ka daa unbaa la odhanayaayo intan kale unbaa loo diidayaa tuuga laakiin hamoodi in la odhanayo xataa masaajidka ma soo geli karo salaad ma tukan karo lama odhanayo dee salaadu mashruuc bay sideeda u ahayde waxaan kale ha laga reebo waxaa la leeyahay kolkaa qofkan guriga xaday ama guriga dhacay ama lacagta uu dee ku iibsadayba xaday ama dhacay ama boobay ama walaalkii ha ka qaato ama qof kale ha ka qaato ama agoon ha ka dhaco ama qof waalanoo isdifaaci karayn ha ka qaate hantida noocaas oo kalea ee sidaa loo boobo ama loo qaato ee dulmiga iyo xooga lagu haysto xagga salaad ahaan waa ma'muur xagga shuqlintana waa xaaraan laba shaybaad meel qura iskugu keentay markaa xaaraan iyo waajib meel iskugu keenaysaa haddaba fal asaxu qowlka asaxa abuu ah ku yidhi sixatu salaati salaadaasi inay asaxayso weeye fii maqsuubin meesha lasoo dhacay aad ku tukanayso sixatu salaati fii maqsuub salaaddu ama faral ha ahaato ama sunne ha ahaatee salaadaa meesha lasoo dhacay ad ku tukatay sideeda way asaxaysaa oo sharcigay waafaqsan tahay ilan sixadu wixii sharciga waafaqsan buu ahaaye ajri iyo abaal ma ka helaysaa wa annahu asaxu waxa weeye wal asaxu asaxu waxa weeye annahu ninka samaynaya ee laa yusaabu annahu laa yusaabu wa annahu asaxu waxa weeye laa yusaabu lama sawaabinayo oo qofkaas ilaahay agti ajri kaga heli maayo salaadaasi markii lagu yidhi waa saxiix haddana waxa meeshii ka timid sawaab ma leedahay oo ajri ma yeelanaysaa mise sawaab yeelan mayso oo ajri male su-aashaasi haddana la isweydiiyey waa mas'alo laysku sii qabtay xagga sawaabka oo qole waxay yidhaahdeen haa kol hadday saxiix tahay sawaabbay leedahay oo ilaahay dee waxba kuma ahaa qofkan miskiinka ee salaada tukada inuu xagga salaadiisii ajri uga miiso xagga dhicidda guriga iyo boolinimadii xaaraantana cuquubaa loo miisayaa dee marka dambe kafadun baa loo saari midka u bata salaadihiisaa iyo maxaanku idhaahdaa iyo dhiciisaa iyo maxaanku idhaahdaa dee dulmigiisaa uu galay waa la eegayaa uunoo kafada ha loo saar salaaduna ajri ha u yeelato oo thawaab ha u yeelato maxaanku idhaahdaa thawaab ha yeelato salaadii ciqaabtii iyo dhiciddiina ciqaab ha yeelato oo qofkii qof dhinacanna akoon yaroo ciqaabeed baa u socda oo waxay ugu dhacayaan maalin kasta cuquuba akoonkaa ku dhacaysa intaasoo cuquubo dhinacan kalena waxa ku daldalmayo ku gurmaya akoonkan ajri iyo abaal oo salaadaan iyo waxan dee kolkaa ha la eego uun bay yidhaahdeen xagga ay noqonayaan qol halkaasay la mareen sheekheennu qoladaa ma raacin wuxuu yidhi wa annahu laa yusaab buu isagu yidhi war salaadda ajri ugama socdo cuquubo unbaa u socota qofkaase salaaddaa ajri ugama socdo oo haddaba haddaynu nidhi salaaddu waa asax hadduu yidhi muxuu u odhanaya haddana ajri male salaad asaxoo bilaa ajriya waa sidee horta sidaba salaada marka la tukanayo laba ujeedo iyo laba faa'iido ayaa loo qabtaa camalkan kow inaad cuquubo kaga badbaado ood cuquubo kaga badbaado ilnkii shayga layna amray waa la isku ciqaabaa marka la yidhaha maa salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusalliin maanaan tukanayn bay odhanayaan kolka in cuquubo lagaga badbaado waajibkan markaad samayso kadibna darajooyin baa la isku siiyaa waxna waa lagaa badbaadin abaalna waa laguu qori markaad waajibka samayso haddaba salaada guri lasoo dhacay aad ku tukato ko horta cuquubo waad kaga badbaaday oo waa saxiix lagu ciqaabi maayo salaad heblaayo duhur heblaayo intaasoo ciqaabule intaasoo cadaab la odhan maayo war ninka intaasoo cadaab mariya salaad heblaayu ka tegay la odhan maayo laakiin ajri laguu dallacayo ood kaga badbaadayso oo miisaanka laguu saarayo maalinta labada camal la miisaamayo fa amaa man faqulat mawaasiinuhu iyo wa amaa man khafat mawaasiinuhu marka miisaanka khayrka iyo ka sharka lays ag dhigo salaam heblaayu tukado ajrigiisa intaa ahaa la odhan maayo haba yaraatee ajri oo qofkaa salaadaa looga qorayaa ma jirto cuquubo ahaanna wuu u badbaaday laakiin ajri ahaan iyo abaal ahaanna wax meeshaa u yaalla qofkaasi haba yaraatee ma jirto ayuu sheekhu yidhi fal asaxu qowlka asaxa ah sixatu salaati salaada eh, asixideeda weeye fii maqsuubin meel maqsuub ah lagu tukado waannahu asaxu waxa weeyaan laa yusaabu inaan la sawaabinaynin ama wal asaxu asaxu waxa weeyi annahu ninka salaadaa tukanaya oo haadaa faacilka loo celinaya waannahu ninka faacilka ee salaada ku tukanaya meeluu soo dhacay laa yusaabu lama sawaabinayo qofkaasi sawaab male haddaba qof baa balood weyn dhacay baloog buu dhacay balood yaynaan odhan baloog baloog buu dhacay maalan ama balood buuba dhacay masaajidkeennan oo bartaa sheekh xuseen fadhiyo isagoo fadhiya eeg dhinac kaste guri masaajidkeenan in la eg ayuu dhacay qofkani bartaa sheekh xuseen fadhiyo dhinac kaste maxaa ka xiga ama bartaa sheekh maxamed fadhiyo dhinac kaste maxaa ka xiga baloorkii baa ka xiga uu dhacay saw maaha xagga hadduu eego baloorkii baa ka xiga xaggan hadduu soo eego baloorkii baa ka xiga xataa xagga hadduu eego baloorkii baa ka xiga xagga hadduu eego baloorkii baa ka xiga isagoo bartaa fadhiya unbu ilaahay qalbigiisa naxariis ku soo tuuro uu tawbo keenay baloorka ninkii lahaa u celi buu is yidhi sow taaib maaha bartaana wuu fadhiyaa sow taaib ma aha xagguu u dhaqaaqi hadduu sii dhex maro tallaabada waa loo cadaabaya de waa miyuu leeyahay halkan ma isagaa leh dhinacuu u dhaqaaqaba ma isagaa leh halkan uu marayo yaa u ogolaaday ma og tahay meel adan lahayn inaadan lug saari karin haddaan adan ogolaanshahaysanin adigoo bartanka fadhiya haddaad tawba keento xaggaad u dhaqaaqi lahayd baa la isweydiinaya miyaad boodi haddaad booddo kama boodi karaysid oo waad aragtaaba maxaad samayni haddaba ila intaa baa tahay dhex socodkan ma lagu ogole sharcigu muxuu ka qabaa xaggee u dhaqaaq lay anoo bertanka taagan markaan tawba keeno waa mas'ale khilaafiya sheekhu wuxuu yidhi waad iska soconiyoo caadi unba ilayn ilaahay baa qalbiga og e taaib baa tahay sow maaha waad iska soconiyoo iska socodkan aad iska socoto waxa weeye waa tawba keentay ajri buu ilaahay kuu qorayaaye ee iska soco taaib lagu xisaabinayaa buu sheekhani qaatay sheekha kitaabka uu ka soo gaabiyey leh ama sheekha uu ka soo gaabiye jamculjawaamica masaladaa masale ka duwan buu qaatay oo wuxuu leeyahay isagu qofkan khaarijka ah ee ka sii baxaya guri gurigii uu dhacay buu ka sii baxayaa isagoo taa'iba buu sii baxayaa sow ma aha kow wuxuu leeyahay qofkaasi maadaamuu sii baxayo cafwan sheekha jamculjawaamica le maaha imaamulxaramayn oo kale ayaa masalada isna ka hadlay wuxuu leeyahy qofkaa sii baxaya ee ka sii bax isle qofkaasi waa mushtabik macsiyuu ku jiraa macsiyo ayuu ku jiraayo macsiyadii baa ku socota hadda laakiin inqiaac takliifi nahyi xaggii nahyigii baa ka kala go-ay xaggii nahyigii shuqlinta ahayd baa ka kala go-ay soo galidii horuu ku soo galay macsiyadii uu ku soo galay baa u soconaysa wadaaddo iyaguna kale oo muctasilada ka tirsani waxay yidhaahdeen talaabadu qaadaaba waa xaaraan ha bood ha yaraysta xaaraanta markaa ha iska sii boodboodun <laughs> tallaabo alla tallaabadu qaadaaba xaaraan ku socoto loo qorayo wey ko waad ku joogsatay ama waad sii dhex fadhiisatay wuu sii u waduun kolkaa masaladaasuu doonayaa inuu ina baraarujiyo iyadana sheego wa ana alkhaarija qofka baxaya min maqsuubin wax lasoo dhacay ayuu ka baxayaa min maqsuub shay lasoo dhacay ayuu ka baxaya taa'iban isagoo tawba keena ah uu tawba keenayo kii lahaa u celi buu isleeyahay aati ninkaasi sii socodka intuu sii dhex socdo intaas sii socodkaa wuxuu la imanayaa biwaajibin waajib war ninkaa dembi uma socdee labada waajib buu la imanayaae ilin tawbadu waajib bay ahayd ninkii lahaabuu u celinayaa sii dhex socodkaasi waa musaamax oo ninkaasi nin waajib la imanaya aynu u aragno guri baad dhacdayoo alaabtii baba kaa taalla seed uga guuri ila waxa weeye mar t v qaad mar eh, firaash qaad mar roog qaad mar koobab qaad mar girgiro qaad alla bal ninka waxa ku socda eegada ee ku soo noqnoqodka yaa ku ogolaaday guri aad lahayn inaad gasho yaa ku ogolaaday ta laga waa taa wa ana alkhaarija qofka baxaya buu sheekhu yidhi sheekhu tanuu rajaxday isagu wa ana alkhaarija qofka baxaya min maqsuubin wax dhacay qofka ka baxaya taa'iban isagoo taa'ib ah oo tawba keena ah aatim wuxuu la imanayaa qofkaasi intuu sii baxayo biwaajibin waajib buu la imanayaa waajib oo tawbadiisii baa la qiimaynayaayo waajib buu la imanayaa qolana waxay idhaahdeen gelitaankii amar la-aanta ahaa baa la qiimaynayaayo intaa uu sii socdo xaaraan buu ku jiraa oo xaaraan ha loo qiimeeyo qolana waxay idhaahdeen war maye e qofkani waa mushtabik fii macsiya kolkaa takliiftii nahyiga ayaa ka joogsaday oo intaa hadduu soo baxayo isagoo tawba keena ah waa caasim bikhuruujihi bisababi dukhuulihi awalan war xaggii cisyaan hadda nahyi ku socdaa ma jire eh, oo ha dhex marin lama lehe eh, laakiin soo gelidiisii hore dembigii uu ku dembaabay ayaa ilaa intuu sii dhex socdo ku socda ilaa intuu sii dhex socdo hadday balog noqoto ka war intuu sii dhex soconayo markaa waa dembigiibaa u soconaya halkaasuu sheekhu la maray ugu dambayn mas'aladan wuxuu yidhi nin baa meel ka soo dhacay wa anna saaqida ka soo dhacaa buu yidhi calaa naxwi jariixin mid dhaawaca iyo wax lamida ka ku soo dhaca oo yaqtuluhu uu dilayo hadduu sii dul fadhiyo ow amase hadduu ka leexdo kuf'ahu buu dilayaa kii isaga u dhigmayey yastamiru uu iska joogtay inuu kaawuna dul jiifo buu yidhi maalan qof baa soo dhacay masaajidkaasuu qof ka soo dhacay hoostiisan hoose waxa wada wadayaala dad wada dhaawaca meel quro banaani ma jirto meel quro oo banaani ma jirto qofkaasi qadar alla unbaa soo ridaye isagu lukuma lahayn soo dhiciisa qofkaasi markuu halkaa ka soo dhaco wuxuu ku dul dhacay dadkii meesha wada jiifa ee kuu taabtaaba uu dhimanayey ama ku ku jiibsadaaba naqaskuu ku dhacayay mid ka midabuu ku dul dhacay ninkii wuxuu isarkay isagoo ninkan sakaraadkaa ku dul jiifa wuu iska rogi karaayo intuu iska rogu kaa kale ku dul jiibsan karaa haddaba muxuusab meel kalo hadda u baxa male kulley qof baa dhimanaya meel kalena ma haysto qofkaasioo meeshan yaruu ku dhacay baa ceel yar ah oo laysa saarsaaran yahay meel kasta qofkiisii u haystaa isaganunbaa saa'ida haddaba mid buu kusoo duldhaco dusha kaga fadhiistay kol hadduu dusha kaga fadhiistay kani hadduu dul jiifo waa la hubaayo wuu dhiman hadduu ka baydho ama kaa ku baydho ama kaa ku baydha kuu ku baydhaaba wuu dhiman maxaa la yeelayaa sheekhu wuxuu yidhi kanun ha dul jiifo kanu kaa un hadul jiifo oo kaasuni ha dhinto waayo waxaa la eegayaa welibana waxaa la eegi doonaa waxaa la eegayaa kan uu dul jiifaa uu dhimanayaa baynu nidhi soo maaha ku kuu ku baydhaana uu dhimanaya kuwa uu ku baydhayaa hadday kan u dhigmaan kan hadday u dhigmaan oo dad isku wada dhigmo oo isku wada mag ah oo muslimiin ah ama dad wada gaalo ah oo dhammaantood wada ah dadkii musta'maniinta ahaa mustamaniinta ama muslimiin isku dhigma weeye ama gaalo isku dhiganta ayaa meesha taalla oo wada dhaawaca kolka haddaad kan sii dul jiifto kana dhiman haddaad ka kale u baydhana ka kalaa dhiman hadday laakiin dadku kala nooc yihiin oo mid gaala iyo mid islaama oo kala duwan ay noqdaan dee ka muslimka haddaad ku dul jiibsato ka gaalkaad u baydhaysa ile waa kala kufce eh. ka gaalkaad u baydhaysa kaasi haba dhinte eh. laakiin hadday isku wada nooc noqdaan maxaad samayn dhicidaadii horeed kan ku dul dhacday ma adigaa lahaa mise qadar alla ku soo riday qadar alla ku soo riday kan horeed ku dul jiifto qadar alla ku soo riday laakiin haddaad adu ka baydho ka waran haddaad ka baydhood kaa kale doorato doorashadaas ikhtiyaarkaa miyuuna ahayn kan dambe haddaad u baydho ikhtiyaarkaabaad ku dishay oo waa dembi baa kuugu jira arrinkaa kaa horeed soo ku dul dhacdayna dee adigu khiyaar kuma lihide qadar alle weeyaane kaasuuni ha weeyi ilinkaasi ficilkaagii adigu kuma dhimanaye adigu ismaadan lahayn oo sabab maadan lahayn wa anna saaqida halkaasuu sheekheennu mariyey qolooyinka qaarkood waxay yidhaahdeen war maya qofkaasi khiyaar buu leeyahoo wuxuu kala dooranayaa istimraarka iyo intiqaalka ama kanuu iska dul fadhii ama u intiqaali oo labada kuu sameeyaba dembi male bay yidhaahdeen kuu sameeyaba dembi male ilayn ilaahay wuxuu inoo qabsanayaa waxaad awoodi karaysid qof soo dhacay oo ceel yaruna ka bixi karayn gunta ugu dhacay oo ceelkii yaraana laba qofo mariid ihi ay kusii jireen oo sakaraad ahaa oo kuu ku fadhiistaaba uu dhimanayo ila khiyaarkiisii ma khiyaar kuma jiro dee kaad ku dhacday uun marka hore ila way isku dhigmaane kaa uun dul fadhi haddaad doorato laakiin ood kan kale u baydho khiyaarkaagii baa meesha soo galay oo khiyaar baad kolkaa qofkaa ku dishay baa lagu odhanaya qole waxay yidhahdeen ha kala doorto sheekeenuna kala dooran maaye istimraarka ayaa ayaa laazim ku ah buu yidhi istimraarka ayaa laazim ku ah kolka hadduu istimraarkaa ka baydho ka kale u baydho qaatil baa loo qiimaynaya qaatil qaatil baa loo qiimaynaya aakhire uu dambaabayaayo adduunka qaatilkii baa loo qiimaynaya hadduu istimraarka sameeyana dee qofkaasi dembi kuma leh walow magtay haba ku waajibto laakiin dembi waxaa laga hadlaya dembi aakhara lagu qabanayo aakhare dembi eh, qofkaasi ku yeelan maayo dee ficilkiisiiba maaha qolana waxay yidhaahdeen warmey ninkaa xukunba ma saarna waa ninkan inaad dul jiiftaa lagu ogolaadayna ma naf inaad dishaa laguu ogolaaday bay yidhaahdeen inaad ka kale dishaa lagu ogolaaday midnaba ma saarna idan iyo mancitoona ma saarna bay yidhahdeen qofka ghazaali wadaadkii la odhan jire oo kitaabka mustasfahaa qoray oo runtii dee qoladii ugu horreysay fannigan usuulka gaar ahaan cilmulkalaamka fannigu markay isku jireen raggii ugu horreeyey ahaa isagu wuu ka tawaqufay wuxuu idhi saddexdaa mas'alee hore saddexduba suurtagel weeyi in sida sheekha la yidhaahdo istimraarkaa laazima iyo in la yidhahdo khiyaar buu leeyaho ama kan hadsii dul jiifo ama ka kale ha u baydho iyo in la yidhaahdo war idan iyo mancitoona qofkaa ma saarna ee waxa weeye ag haddii halkana looma idinin idanki uu dhacay xukunba meeshaa ma jiro in la yidhaah idanna ma saarna mancina ma saarna saddexda qowlba waa suurtagal ayuu khazaalina yidhi afar qowl baa haddaba mas'alada ku jira afar qowl ninka meel ka soo dhaca ee dad wada jilicsan ku soo dul dhaca ee afar qowl sheekheenu wuxuu yidhi istimraarka ayaa laga rabaa qolana waxay yidhahdeen ikhtiyaar buu leeyaho ku doonuu dooranaya marka isku kufiina isku dhigmaan weeyi kuu doono ayuu dooranayaabuu ayuu yidhi qolana waxay yidhahdeen xukunba meeshaa ma yaallo idan iyo mancitoona wax yaalla annagu ma garanayno waa saddex hazaalina wuxuu leeyahy saddexduba suurtagel weeyaan anu ma kala rajixi karo saddexdaa qowl ma kala rajixi karayo sheekeenu kanuu rajaxayo waxaan ku rajaxay buu yidhi istimraarka waxaan ku rajaxay buu yidhi marka aad ku soo dul dhacdo qofka ee kani uu dhimanayo dee dhicitan hore qadar allay ahaydo adigu shuqulkuma adan lahayn ilayn ficilka mukallafka ayaa qofka loo cadaabayo lagu janeeyaaye waa dhicid adan aduu lkula shuqul ku bay ahayd maadaama dhicid adan shuqul kulahayn ay tahay oon lagu qabanaynin haddaad ka leexatoodka kale ku leexatoo tidhaa kan kalaan dul jiibsan ikhtiyaarkaagiiba halkaas oo galay ikhtiyaarkaasu ilahay noo qabanaya ikhtiyaarka doorashadanuu ilaahay kuu qabanaya kolkaa anuu meesha waxa yaalla laba ficil laba dhimashaa imanaysa mid uu khiyaar ku jiro iyo mid uuna khiyaar ku jirin labadaasaa meesha imanaysa iminka maalan haddii adigoo gaarigaaga wato oo gaarigaaga ereyaya biriish go-ani uu kaa soo horbaxo dee laba mid wey haddaad halkan kusii dayso dee adigii adigiibaa khatar gelaya soo maho dhimanaya iyo intii ku saaraydba haddaad ninkan kale wadadan la marayo iyo makhaayaddan la fadhiyo ku yar leexisana ya maxaa dhacaya dee dadkanaa baaba'aya haddaad dadkaa ku leexiso ogow dembi baa kuugu jire dembiilaa tahay dembiile ayaa tahay haddii gaadhigan bilaabiriiga ah adi khiyaarkaagu leexinun haduu yahay dee bashar ha ku leexinin kaa kaa soo horbaxa haddaad jiidho dembi melihid aakharo oo dee adan adugu kolka hore birta si xunna u wadin dayicinna ilan gaadhiga in la dayaco maahe waa in tacahud lagu sameeyo oo gaadhiga qalabkiisa iyo saliidihiisa iyo wixiisa aad la socoto haddii adiga xaggaaga dayacuuna ka jirin oo gaadhigaasi usaa unu cararo oo gaadhigii aad biriigiiba ka weydo ka kaa soo horbaxa iyo ka aan dhinacan kaa xiga kan haddaad ku leexisa khiyaar baa ku jira oo adaa dilay dee ka kaa soo horbaxayo dee adan ka qaban karayninna dee ficilkan adigu awooddaadii maha uu ka baxay egmagta waad bixinaysaa laakiin aakhare dembi miyuu jiraa taasaan ka hadlayna khiyaarkaa la eegayaa markaa wa anna saaqida ka soo dhaca calaa naxwi jariixin mid dhaawaca iyo waxa lamidka aka ah ku soo dhaca oo yaqtuluhu uu dilayo ow amase yaqtulu wuxuu dilayaa kuf'ahu kaa mid u dhigma ayuu dilayaa waxa weeye haddii uu ka wareego waa inta xawala haddii uu ka wareego weeyi ow amase yaqtulu wuxuu dilayaa kuf'ahu kufkiisa yastamiru joogto ayuu ahaan oo ka wareegi maaye kaa unbuu dul jiifayaa buu ku yidhi kaasi ha dhinto halka ayuu cashirkeenni inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam aclam